jamcu lmu'anafi kii la dhadigayey jamciisa jamca assaalimu nabadgalay fa huwa jamcu lmu'anafi saalim maa lafdi weeye dalla tusay calaa agsara wax ka min isnatayni laba min isnatayni laba oo muanaf ah laba dhadiga ah wax ka badan lafdi tusay wey laba oo dumar ah ama dhadig ah wax ka badan mid tusay wey biziyaadati alifin alif ziyaadaad sababteedna ku tusay iyo wa taa'in ta biziyaadati alifin wa iyo alif sababkeedna ku tusay aliftaas iyo taadaasoo fii aakirihi aakirkiisa ku sugan waa kaasaa tacriifkii jamculmu'anati saalix xadkiisi ama tacriifkiisa waa kaasaa waxaa la yidhaahdaa maa dalla calaa akara min isnatayni biziyaadati alifin wa taa'in fii aakhirihi sidaasaa lagu xadeeyaa diluna jamculmu'anati saalix xadkiisa sheekh waxaalaada maa dalla calaa akara min isnatayni biziyaadati alifin wa taa'in fii aakidi waa lafdi carabi ah oo marka lagu dhawaaqo tusaya laba wax ka badan oo dhadig ah laba wax ka badan saddex shan konton boqol kun toban kun wax ka badan labo uu tusaa oo ah haddana marka jamcuna sali maxaa leedaha waa lafdi carabi ah. ah oo marka lagu dhawaaqo labo wax ka badan maaha labo labo wax ka badan uu tusaa oo haddana aan mudakar ahayn muanaf ah ayuu tusaa muxuuna ku tusaa siyaado oo ah alif iyo ta aaqilka laga geliyey si kale hadduu ku tuso maaha jamcunasal waa inuu siya ku tuso sababta uu ku tusaa jamca waxay tahay aaqilkaa waxaa laga geliyey ta iyo alif hadda fiiri faatimatu maxay tusee lafdigaas marka lagu dhawaaqo mufraday tuse hal qof oo dumara soo maa waxaad aaqilka ka gelidaa alif iyo ta faatimaatu maxay tusee dumar badan oo mucanasa ah. dumar badan oo oo waxa weeyaan ay tusee oo faatimooyin la yidhah magacooda markaas maxaa keenay inay jamac tusto lafdigaan waxaa keenay alifta iyo ta'da fiiri alifta iyo ta'daa keentay hindun lafdigaas marka lagu dhawaaqo muxuu tusaa hal mufrad oo magaceeda la yidhaha hinda hal gabaroo magaceeda hinda la yidhaha haddaan ku darno alif iyo ta oon idhahdo hindaatun lafdigii muxuu isku bedelaa jamac wuxuu tusaa dumar badan oo magacooda la yidhaahdo hindooyin waa kaasa laakiin waa inaad ogaataa magaca ah jamcu muanasi saalim waa jariyun cala alhaali baa la yidhaha magacaan waxaa la yidhi marka wax la xadaynayo oo kelimad xad loo samayna ama lafdi waxaa la rabaa an yakuuna alxaddu jaamican maanican xadka waxaa shardiya an yakuuna jaamican maanican maxaa loola jeedaa jaamican an yakuuna jaamican liafraadi اlmaxduudi shayga la xadayna afraaddiisii oo dhan waa inay soo gasho maanican min dukuuli gayrihi fiihi waa inuu diidaa wax aan kii laday ahay kii laxadaynayey waxaan ahayn inay soo galaanna waa inuu diidaa xadku haddii kale xad taama ma xadku markaasu taam noqon kara xadka maxaa shardiga marka uu xadku taam noqona an yakuuna jaamican maanican maxaa loola jeedaa jaamican maanican an yakuuna jaamican liafraadi اlmaxduudi kii laxadaynayay afraaddiisao dhan waa inay soo galaan oon hal mid ka maqnaan maanica min dukuuli gayrihi fiihi kii la xadaynayay kayrkiis inuu soo galana waa inuu diido xad dii kale xadkii taama waxaa la yidhi marka xadkan jaamic maanica maaha waa idinkugu yaallaa waxa weeyaan xumel dahabiyu waa idin dhigaa warkaan idin sheegay waa idin dhigayaa kolleyba waxa weeyaan xadka inuu jaamic maanica ma aha waa idin dhigaya xumel dahabiyu soo idin dhigma waa idin dhigaa soo ma jeedid sidaasaa la rabaa marka hadda fiiri xadkan oo in la yidhaahdo jamculmuanasi saalim magacan waa iska jaryun cala alhaalib sida badana layskaga socday maahane jamculmuanas aa la yidhi soo maaha jamculmuanas aa la yidhi fiiri mudakaraana soo gela marka maanic maaha hadda fiiri muanaska lafdiga oo isimka daahirka marka la ta'niisinaa mar xagga macnuu muanafkay hadda fiiri hindun hindaatu hindu waa muanaf laakiin halkay muanaf ka tahay xagga macnaha waxay tusaydaa daato muanafka marna wuxuu muanaf ka yahay xagga lafdiga taaa la geliya hadda dalxatu iyo xamzatu muanafnima ku jirta halkay uga jirtaa dhawaaqa lafdiga xagga lafdiga xagga macnaha waa mudaka ah. marka dalxatu maxaa leenaha dalxaatu xamzatu hamzaatu jamcun salim ku keeni soo ma jeed faadimatuna lafdan waa macnan waa muanaf xagga lafdigana tacaa ku jirta xagga macnahana muanaf ya tuse waa ta'niiun bilafdi wاlmacna waa ta'niiun bihima faaimatu faadimaatu aan leena marka intaas muanafki waa yihi mid xaggii macnihii muanaf ka yahy sida hildu midna xaggii lafdigiiu ka yahay sida dal midna lafdan waa macnan muanaf yahay sida faadimo laakiin waxaa la helay lafdan waa macnan midaan mucanaf ahayn oo lagu keenaya haddana sidan maxaa ka mid a isdablu daashka faraska lagu xiro wey daash fardeeda la idhaha meesha iftaa fardaha lagu xiro daash fardeed isdablun isdablun isdablaatun isdablun isdablaatun fiiri waa inin dhigayaa waxa weya xolow dahabiyaan rajaynaya iiri xamaamun xamaam waa mudakr lafdiga iyo macnaha midna muanaka maaha xamaamun xamaamu waa asalkeeda waxaa la dhihi jiray meel lagu qubayso biyo biyo kul biyaha kululaa leedahay xamiim biyaha kulula xamiim leedahay marka biyaha xoogaa qandacaha lagu diyaariyaa lagula qubaysa jira hadda laakiin suuriyaa lasaga isticmaala magaceeda xamaam aa la leeyahy xamaam marka lafdigana waa mudakr lafdigana muanafka maaha macnahana kama ah jamc waxaana lagu keenaa waxa weya aakirka in laga geliy alfiyata xamaamaatun alale jamci xamaamaatun marka isdablun isdablaatun daash fardaha lagu xidho iyo daash kaloo fardaha lagu xidho iyo daash kaloo fardaha lagu xidho jamc isku dar isdablaatun xamaamun xamaamun xamaam dhowr xamaam isku dar xamaamaat kuwa marka muanaf ma muanaf ma waa mudeg waxaana la rabay xadka inuu diido shaygii la xadaynayo waxaan ahayn inay soo galaan hadda waxaa soo galay mudakara soo galay tan kale waxaa la yidhi saalim jamculmuanad saalim saalim waxaa loola jeedaa shaqalka mufradka iyadoon la badelin iyo xuruuftiisa waa in aakirka siyaada looga dara saasaa loola jeedaa saalim saalim waxaa la yidhaahdaa ayadoon mufradkii shaqalkiisi iyo xuruuftiisi waxba laga bedelin waa in aakirka alif iyo ta looga dara hadda fiiri hindun markaan jamcinayno maxaan leenahay hindaatu waxba ka bedeli mayno hindun hindaatun kaliya alif iyo taanku daraya shaqalkii mufradkii iyo xuruuftiisa waxba ka bedeli mayo kaasaa la yidhaha jamculmuanasaalim waa ka laakiin sidaas ma wada ahan waxaa la arkaa isagoo mukasara mukasara waxa la yidhaha haddii shaqalkii ama xuruuftii la bedelo fiiri sajdatun hal sujuuda ragcatun rukuuc markaan jamcayn maxaa leenaha saja sajadaatun sajdatun awal jimtu waa sukuunsane markaan jamcayna maxaan leenahay sajadaatun rakacaatun fiiri waa xarakayna marka kaasoo kale jamculmuanaf ma saalim maaha saalim saalim waxay maanaa nabadgeli mufradkiis waa mukasar waa jajabine shaqalkii wax ka bedelay sajadaatun rakacaatun awal maxay ahayd rakcatun sajdatun fiiri marka fiiri muanas isagoon ahaynaa lacag saalim isagoon ahayna waa la maxaana lagu magacaabay jamculmu'anasi saalim marka mu'anasnimadiina waxaa la arkay isagoo mudaker ku jiro saalima la yidhi maxaa la arkay isagoo mukasara sidaas daraaddeed waxaa ka fiicana la yidhi sida uu ku xadeeyo uu ku xadeeyo ibnu hishaamku qadriga iyo kayrkiisba ah, sida uu ku xadeeyo saasaa ka fiican amase ina maali uu ku xadeeyey wama bita walifi qad jumica yugsaru fi ljari wa fi nasbi maca ina maaliga fiyadeedan uu tegayna insha allah soo ma jeedin waxaa ka fiicana la in lagu jamciyo waxaan rabaa in lagu xadeeyo maa jumica bialifin wa taa'in masiidatay saasaa ka fiican maa jumica jamcu musali waxaa loola jeedaa meesha jac muanas kaliya maaha shardi saalimna shardi maaha maxaa la yidhahda maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn saasaa ka fiican isim kastoo lagu jamciyo alif iyo ta ziyaada ama muanas ha noqdo ama mudakar ha noqdo ama saalim ha noqdo ama mukasar ha noqdo kala qaad ma le maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn saasaa ka fiican wayna kugu taalla xashiyada hmm. xashiyada wayna kugu taalla xulal ma jumica balfin wataymi sida ina maali ku xadeeyo oo uu ku xadeeyo ibnu hishaam sidaas ayaa ka macaan aad wax u sharaxaaba ibnu hishaamku waxa weeyaan waa ka leexday warkii ay dhihi jireen jamculmu'anas saalim igama adan maqlinu kule anugu mana dhihin sababtoo ah warkaas war nabad galay maaha ah, waa war lagu haysto marka sidaasaa ka fiican in la yidhah jamculmuanas saalim waxaa ka fiican in la yidhahdo maa jumica bialifin wa taa-in masiidataysa saasaa ka fiican miisaaladiisa markaa naxwu zaynabatu zaynabun uu ahaa mfradku waxaa lagu daraa alif iyo ta jamacay tuse marka zaynabatu faatimatu alif iyo ta ku dar faatimatu hadda faatimatu maxaan ku darna alif iyo ta faatimatu faatimatu wax iskaal miyaa ku jira yaa ishkaal uga jira ya wax ishkaalaya iyay uga jirtaa bal fiiriy haye haa ta'du siyaado maahana qaar aad dhici karta inaad tirahdo mu'minatun mu'minaatu faadimatu faadimaatu muslimatun muslimaatu waxaa lagu leeyahay alifta iyo ta'da labada waa ziyaado he awa aliftii mufradka igu jir awa ta'dii mufradka ku jir waxaa lagu leeyahay qaacide iska qaadaba weligaa qaacida meeshaan ku dheg qaacidadaas waxay tahay marka la jamcinayo marka la jamcinayo isimka mufradka ahoo la rabo in lagu keeno maa jumica bialifin wataain masiidatayni marka la rabo in lagu keeno mufradkaa laga xadfaa tada tadii mufradka ku jirtay waa la xadfaa waa la xadfaa sida badanna ta'daas waa marbuuda sida o ay u qoran marbuudo wey ee majruuro maahano mid dheer maaha ah, labada to'ood midna waxaa la majruura midna waxa la idhaha marka ta'di muslimatun mu'minatun ku jirto marbuudada aheed oo sidaas u qoreed waa la xadfaa taas waa la tagtay marka middan waa mid siyaadaa majruuradahoo dheer muslimaatu mu'minaatu qaanitaatu taa'ibaatu caabidaatu middan ku jirta maaha tii mufridka ku jirta tii waa la xadfay marka qaacidad ka dhigana waxay leedahay waa la xadfaa sideedaba qaacido ah mar kasta oo la jamcinayo mufradka oo mu'anafkaa ah, tacdii ku jirtay waa laga xadfaa waxaa la yidhaha dee tacdii marbuudada ahayd haddii la xadfay bintun banaat uktun akhawaat tan maxay taale eed awal awalaba majruure aheed uktun bintun waana ta dheer sooma jeedes waana jamcuna saalim lagu leeya waa ma jamc gaarif waa ta'da sideed waxaad leedahay ayada laftirkooda ta'da ku jirta u fiirsada uktun ta'da ku jirta asluhaa ukhawatun ukhawatun asalka woowa kelmaddan ka xadfan ta'duna waa siyaado tad asal markaasaa wowdii la xadfay wowdiyaa la xadfay markii la xadfay ayaa ta'dan majhuura loo bedelay bintun bunawa bunawatun ta gaaban aheed wowaa meesha ka xadfan wowaa ka xadfan marka bunawa ay aheed ta duraa gaabne markii wowda la xadfaa ta'dan la jiid marka waxaa leedahay ta'da uktun iyo bintun ku jirtaa waa siyaado kelmaduna saddex xaraf waa tay wowaa meesha ka xadfan marka marka la jamcinayo banaat la leeyahay tadi mfradka waa awlba siyaad ahayd siyaada ahayd awalba siyaada hmm. ahayd marka waxaa leedahay naxwu zaynaba wa faadima wa xamaamaat meelaha oo xamaamun uu ahaa lagu qubaysto biyo qandaca lagula qubaysto ahaa taquulu waxaa leedahay jaaca zaynaba zaynabooyinka ay yimaadeen azaynaba jaa الزaynabaad waxaa ka fiicneed jaaat الزaynabaad masladaas dee kutubta waaweyn oo lagu tegi doonaa insha allahu jamca marka oo laga dhigo muanafka ficilka ta in lagu daraa ma waajiba mise maaha masle la yihah maaha misle maanta noo taal jaa ficil maadi mabnin cal fathi laa maxal la min acraab الzaynabaatu facil jaa marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu fi aqid wa saafara way safreen alfaatimaatu iri فالزaynabaaتu iyo واlفaaطimaatu marfuucaani labadaba waa la goda calaamaةu rafcima godkooda calaamada lagu garanaa adamatu daahiru adamatu daahiratu waa damada ka muuqata sideedaba fiiri qaaciduu ku siina marka mfradkii iyo jamcu taksiirkii waxaan soo ogaanay mar exraabku waa ka muuqana mar tacaduraa loogu qadaraa mar waxaa loogu qadari karaa cilo kale halkan qaacido qaado jamcu muanasi saalim jamca la yidhaahdo ama si sida cibaarada ka ansaxsan ay tahay maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayni weligood icraabka hal mara lagu qadaraa waa maxe waa haddii yaa muanasa loo loo waa wy waxaa rabaa yaa mutakalim loo idaafeeyo oo ah limunaasaba lagu qadara markaas laakiin tacadur looguma qadaro maxaa yeele jamcan mar walba waxaa u dambeeya ta u dambeeya ha alif uma dambayn karto ya uma dambayn karto ilaa taaba u dambayda isaga saasaaba lagu yaqaan ah. ta'daasa u dambayda marka marnaba isaga tacadug looguma qadaro iqanna looguma qadaro haddiiba icraab lagu qadara hal maray imaan kartaa waa maxay waa haddii loo idaafeeyo yaa mutakalim bs taas qaacidadaasu ku siinaa fiiri wuxuu ku yidhi qaacido qaado walaa takuunu ma noqoto addamatu damada muqadaratan mid lagu qadaraa في جمع المؤنث الصالح جمع ليلة جمع المصالح ما ما جمع الالف وتاء مسيدتين جمعas weligiis damadiisu ma noqoto mid muqadara oo loogu qadaraa litacaduri ama lifiqari maba noqotaba ilaa goormaa lagu qadaraa ilaa cinda idaafati jamca marka loo tiiriyo maahane liyaa ilmutakalim mid hadlaya yadiis markaasna limunaasaba lagu qadara soo ma jeedin naxw haadihi tanu shajaraatii waa geedahaydii waxaa tidhi shajaratun waa mfradkii shajaratun ku keen maa jimica bialifin wataa ilmasiidatayn alifta shajaratun baqaratun ku keen baqaraatun isku idaafay marka haadihi shajaraatii haadihi baqaraatii khalaas icraab marka haadihi haa xarfu tanbiih haadan waa mid oo waxa weya qofka lala hadlayaa lagu baraarujiya qofka ayaa lagu baraarujiyaa taa xarfu tanbiih mabniin calaa sukun lah maxala min acraab dihi aa soo hartay dihi intaasa isima waa mubham waa mabni mubtadana wey haadihidaas waa isim mubhama mubham hadda waxaan ogaana waa mabni soo maaha dihi waxaa tidhahdaa ismu ishaarati mubtadaun mabniyun cala alkasri fii maxali rafci dihi haddaa rabtana sida xulalku u iraaba si kale u iraaba asagu ee waad u iraabi kartaa lakiin annagaa sidii culummadee noogu xeer jireen iska maray dihi ismu ishaaratin mubtadaun aan leeda dihi ismu ishaaratin mubtadaun mabniyun cala alkasri fii maxali rafci ila waa mubtadi horena waa naga usoo nidhi asmaada mabniga wixii saarana lagu bineeya maxalkana waa laga sii iraab marka waa mubtad mubtadaso lama rafcin jirin haddee lafdiga lagama sii karo waa ism mabnihi maxalka kasir dihi ismu ishaaratin mubtadown mabniyun cala alkasri fii maxali rafcin shajaraati khabaru mubtadayn marfuucu bilmubtadayn wa calaamatu rafci damatun muqadaratun calaa maa qabla yaa-in mutakalimi manaca min duhuurihaa ishtaqal maxali bixarakati munasaba shajarad مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني على سكون في محل جر وبقرات الواو حرف عطف بقرات معطوف على شجرات والمعطوف على المرفوع مرفوع إلا تانك هرا مرفوع هذا وحيات خبر والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال محلي بحركة المناسبة baqaraati mudaaf wayaa mutakalimi mudaaf u leeyah amase wayaa mutakalimi damiiru mutasilu mabniin calaa sukuuni fii maxali jarin mudaaf marka mar kaloo lagu qadara ma jirto jamcan icraab mar kasta waa ka muuqata fain kaanat alifu meeshan qaacidu ku siina fiidi maxaan nidhi xadka ugu fasaxsan maa jumica bialifin wataain masiidatayni waxaa la rabaa aliftu inay ziyaado tahay oysan asal ahayn asalna aysan ka soo gadoomin maaa wii asal ka soo gadooma waa asal waxaa la rabaa ta'du inay siyaado tahay haddaan aliftu siyaado ahayn ama ta'du aysan siyaado ahayn lama yidhaha jamca husaali lamana yidhaha ma jamc dalif wa ta masiidatayn ee jamcu taksiira ah la labaduba inay siyaado yihiina la rabaa haddaba fiiri marka wuxuu ku yidhi fain kaanat اlalifu aliftu hadday noqoto gayra zaa'idati midaan siyaado ahayn oo maxay noqone ban kaanad waaba inay noqoto mawjuudatan mid laga helayo fi mfradi mfradka naxwu alqaadi hal qaadi wاlqudaati qaadiyaal badan wdaaci hal daaci dadka wanaaga ugu yeedha wducaati daaciyaal badan lam yakun ma noqonayo lafdigaas oo qudaad iyo ducaad jamca muanasin saalima ma noqonayo jamca saalima jamca muanasin saalima ma noqonayo jamcu ansaali bal iska badayo huwa lafdigaasu oo ah qudaad iyo ducaad xiina idin xaaladaas xiina id kaanat اlifu ayra zaaidatin mar hadday aliftu noqoto midaan ziyaado ahayn xiina idin xiina id kaanat xiina idin tanwiinta ku jirta soo marna tanwiintaas waa la tanwiin اciwad soo maanaan dhihin markeedaan arki doonaa waxay ciwadka ka tahay marka hadda wixii ciwadka ka aheyd waxaan soo qadaraya bal iskaba daaya huwa lafdigaas xiina idin xiina id kaanat اlifu غayra zaaidatin markay noqoto aliftu mid aan ziyaado ahayn markaas jamcu taksiirin waa jamcu taksiir ma aha jamcu manasaarin ma aha maajmaca bialif wata ilmasidatayni waa jamcu taksiir siday kun tahay marka qudaad la yidhi qudaad asluhu qudayatun fucalatun saas weeye jamcan markii koowaadoo la jamcinaya waxaa lagu keenay qudayatun ilaa alqaadi soo ya kuma jirin yadiyaa ku jirta meesha qudayatun qudayatun saas weeye asalka qaacidaa jirta marka qaacido carabiga o dhan lagu wadaa jirta waxaa la yidhaahdaa idaa taxaraka xarfu cilatin xarfu cilo haddii xaraka saaranto rafcilana waa wowda iyo ya ah, alif ilxaraka maba saaranta asaga weligiis lamaba saaro idaa taxaraka xarfu cilatin xarfu cillo hadday xaraka saaranto wanfataxnaa qablahu xarafka ka horeeyana fatx ay saaran tahay qulibat ilcillatu alif xarfu cillaha alifaa loo bedela hadda fiiri qudayatun ya-da maxaa saaran xarakaa saaran ah, fatxada iyo damada iyo kasrada saddexdaasa xaraka leeyahay saddexdooda xarakaa leeyahay waa isku mid hadda fadxaa saaran fuda ya yadi xarakaa saaran soo maaha xarafka ka horeyna waa fadxisayn khalaas alif u bedel marka maxay noqotay marka qudaatu waa kaa saaran marka aliftaanu halkay ka timid ya-dii ka timid siyaado maba ahan marka siyaado ma aha ah, alqaadi ya-du soo kuma jirin marka ya-dan waa asal ah, mar hadday marka aliftaanu waa asal aan leen hadda qudaad ku jirtaa maxaana rabnay jamcan alifta iyo tada labaduba inay siyaada yihiin markaad aragto qudaad iyo hudaad iyo ducaad ha isku dhihin waa jamcun sali mamaha dhihin ma jumacadu alif wataa masjidkeeda maxaa dhehe waa jamcu taksiir waa jamcu taksiir ad leedahay ma ahan jamcun sali wuu ku yidhi wakadalika sidoo kale waxaa ahaaday walxukmu xukunku kadalika sidaas oo kale weeye low kaanat itaw taadu hadday noqoto laysat midaan ahayn zaa'idatan tadana inay ziyaado taal rabaa haddaan tadu ziyaado ahayn oo ay asalkii ku jirtay lama yidhaha jamcu musaalif ee waxaa la yidhaha jamcu taksiir ah, lama yidhaha jamcu musaalif siday siyaado ku noqon weynee ta'du bian kaanad waa inay ta'du noqoto mawjuudatan mid laga helaa fi mufradi mufradkii naxwu mayt maytun ah, maytun hal qofoo mayt taasoo kuma jirto iyadoo dheer amwaatun amwaatun amwaatun alif iyo ta sooma dambaydo tadu waa ti mufradka ku jirto mar hadday asalkii tahay dhihi mayno jamcu muslim maxaan leenahay jamcu taksiir hadda fiiri wa baytun guri wa baytun guri baytun baytun wa abyaatun guryo badan baytun tadu awalay ku jirto markaan jamcinoo nidhi abyaat alifka iyo ta'da u dambeeya ta'du siyaado maa waa asal tii mufradka ku jirtay wey mar hadday ti mufradka ku jirtay tahay ma ahan jamcu saalim ee waa jamcu tafsiir waa jamcu tafsiir wa sawtun dhawaaq sawtun aswaatun sawdad badan dhawaaqyaal badan aswaatun taada ku jirta waa tii mufradka ku jirta siyaada maaha haddaysan siyaada ahayn marka jamcu tafsiirka ku dha maaha ma jumac baarifa wataa masidatayn markaasu wuxuu yidhi fiiri kaanadan kaanadan waxay u tahay waxay u tahay jawaab fain kaanat اlأlif iiri fain kaan intaa shardiyada jawaabkeedii wey fain kaanat اlأlifu aliftu hadday noqoto غayra zaa'idatin midaan siyaado ahayn bian kaanad waaba inay ahaato mawjuudatan mid laga helayo fi lmufradi wadalika mihaalki naxو اlqaadiyi wاlqudaad oo kale weeye wاdaaciyi wاducaad lam yakun ma noqonayo maayo taas waa haysana lam yakun ma noqonayo huwa lafdigu jamca munasaalim jamca muanasin saaliman ma noqona bal iska huwa lafdigu xiina idin xaaladaas jamcu taksiirin weeye wakadalika waa tanaa lowdaas jawaabkeedi kaanadaan waa lowda jawaabkeedii wakadalika wlxukmu xudunku kadalika waa sidaasoo kale low kaanat itaau taadu hadday noqoto laysad midaan ahayn zaa'idatan mid siyaadaa bian kaanad waaba inay noqoto mawjuudatan mid laga helayo fi lmufradi mufradka naxwu maytin وamwaad وbaytin وabyaad وasawtin وaswaad kaana kaanadaas marka lowdaas jawaabkeedi wey kaana lafdigaas wuxuu ka mid noqona min jamci taksiir walam yakun ka mid noqon ma min jamci اmuanasi saalim وama alficlu afar afar meelood ay calaamad ugu noqotaa damadu rafcada mfrad jamcu taksiir jamcu saalim ficl mudaaric aladii lam yataصil biaakhiri shay ficilki mudaaric halkaa noo sharxa wa ama alficlu ficilka ficilka almudaaricu mudaarica ah fa naxwu yadribu waa garaaca oo kale weeye wa yaktubu waa qoraa oo kale weeye fa kullu mid kasta oo min haadayni اlficlayn labadaas ficil ka mida marfuucun waa la gori wa calaamatu rafci godkiisa calaamadda lagu garanaa addamatu daahira waa damada ka muuqata yadribu yaktubu damadaasaa lagu garanaa inuu rafcisanya calaamadaasaa lagu garana marka ficilka marka lagu leeyaha damaa lagu rafciyaa damadu waxay noqon kartaa mid ka muuqanaysa waxay noqon kartaa mid lagu qadara tiyu kuu sheega wakadaalika waxaa lamida yadribu iyo yaktubu yadcuu waa u yeeraa wayarjuu waa rajaynaa waa la mid oo ayagana damaa lagu rafcinaa laakiin damadoodu waa muqadara fa kullun mid kasta oo minhumaa yadcu iyo yarju ka mid ah marfuucu waa la goday maxaa lagu garanaa inuu godan yahay wa calaamatu rafci godkiisa calaamadda lagu garanaa damatun waa damo muqadaratan lagu qadara cala alwaawi cilad waxay tahay munica waxaa diiday min duhuuriha muuqashadeeda afiqalu culays wakadaalika sidaas oo kale yaqdii ahada iyo wa yurdii yaqdii kala xugmina wa waa raalligarayna maahan yarda waa raalli noqona maaha yardaa asagaa raali noqona yurdi mar haddii ya-da la goday waa baab kale hamsa inta lagu daraa ardaa laga keena marka waxa wey qofuu raalli garayna ah, ama cid kaluu raalli garayna daduu raalli ka dhiga ah, marka waxaad tidhahdaa wa yurdii waa raalli garayna daduu raalli gelina soo ma jeedin kuwan marka ayagana waa lami ya u dabeyda ficilkan mudaarec fakulun mid kasta oo minhumaa labadan ficil ka mida ah, marfuucu waa la goday wa calaamatu rafcihi la godidiisa calaamadeeda damatu waa damo muqadaratun lagu qadara cala alyaa-i manaca waxaa diiday min duhuurihaa duhuurahaa inay ka muuqato asiqalu culays wakadalika yardaa asaga raalli noqona eh? fakulun mid kasta oo minhumaa yaqdi iyo yurdi ka mid ah marfuucu waa la goday wa calaamatu rafci la godidiisa calaamadiisa damatu waa damo muqadaratu lagu qadaraa cala alyaai ya-da manaca waxaa diiday min duhuurihaa duhuurahaa inay muuqato damadaasu asiqaru culaysaa diiday culaysaa diiday wakadaalika sidoo kale waxaa noqday yardaa asagaa raalli noqona waa tanan asagaa raalli noqona وyqوىa xoog uu yeelana labadana waa damaa lagu rafcina laakiin waa lagu qadara ciladuna waa tacadur fakulu mid kastoo minhumaa yardaa wayaqwىa labadaas mid kastoo ka mid ah marfuucu waa la goday wa calaamatu rafcihi la godidiisa calaamadeeda damatun damatun damo weye damatun a meeshaas laga rabaa damatun damad damadoo muqadaratun lagu qadara cala alifi manaca waxaa diiday min duhuurihaa duhuurahaa muuqashadeedii waxaa diiday mintuna ziyaadataa lagu tusaa markaan ku leeyahay duhuurahaa waa mafcuulu bihi ah, waa nasbisan yahay duhuurahaa mintaana zaaida manaca waxaa diiday min duhuurihaa duhuurahaa inay muuqato damadaas inay muuqato waxaa diiday atacaduri tacaduraa diiday wa qawluna hadda wuxuu noo sharxaa waxaa la yidhi ficilka dambe lagu rafcinaa shardi waxaa inaan waxba la xiriirsan maxaan nidhi shayga la diidaa waa meeqa shay shan shay waay haddii laba loo qaybiyana waa labo mimaa yanqulu icraabahu wax icraabka rara oo xarako ka rara oo xarafku rara iyo oo yujibu binaacahu wax in la bineeyo waajib ka dhiga marka icraabka yaa rara saddex alifulinain markay la xariirsato waawljamaaca markay la xariirsato yaa muanaf mukhadaba yaana in madlin laga dhigo waajib ka dhiga nuunu tawkiid nuunu niswa intii kuu sharaxay dhegayso hadde wa qowlunaa hadalkeenna aan leenahay alladii ficilkiiya dama lagu rafciyaa lam yatasil bihi uusan la xiriirsan alifulisnayni labo alif tusaa oo waaw jamaacatin jamaacada wawdeedii oo yaau mukhaadabatin ama gabar lala hadlaa ya-deedii saddexdaas waa inaysan la xiriirsan yukriju qowlkaas wuxuu bixinaa maa ficilkii itasala uu la xidhiirsada bihi ficilka waaxidun mid oo min haadihi ashyaa shayaalkan ka mida aalaad saddexda markaan leenaha ficilka yaysan la xidhiirsan waxaa meesha ka baxay oo aan dama lagu rafcayn ficilkii saddexdaas mid ka miduu la xidhiirsaday alifulunay waaljamaaca yamuanadaba qowlkaasaa meesha ka saara saddexdaas famaa ficilkii itasala uu la naxw yaktubaani labadiyaa qorayaan wayansuraani waa u gargaarayaan iyo wamaa ficilkii itasala uu la xahiirsada bihi ficilka waawiljamaacati naxw yaktubuuna raggi badnaaya qoraa wayansuruuna raggii badnaaya u gargaara iyo wamaa ficilkii itasala uu la xahiirsada bihi ficilka yaaulmukhaadabati haweenay lala hadla ya-deed naxw taktubiina gabadh yahay adaa qoraa wa tansuriina adaana u gargaara walaa yurfacu mana lagu godo xiina idin markay saddexdaasu la xidhiidhsadaan bidamati dama laguma godo ficilka hadday saddexdan mid ka midu la xidhiidhsado dama ficilkaas laguma rafciyo maxaa lagu rafciyaa bal iskaga daaye yurfacu waxaa lagu rafcinaa bihubuuti nuun nuunta sugnaanshadeeda wlalifu alifta aw ilwaaw wowda aw ilyaau yaduna faacil wa aliftu waa faacil wowdu waa faacil yaduna waa faacil waa aacil wasayaati waa imaan doonaa idaaxu dalia arrinkaas la cadayntiis waa soo socdaa waa noo soo socdaaho calaamadda afraad oo hubuutu nuunkaa halkaasu noogu imaana laakiin miaaladan xeerkooda waa lagaa rabaa wa qowlunaa qowlkeena aan nidhi walaa nuunu tawkiidin adkaynta nuunteedii waa inaysan la xahiirsan nuuntoo khafiifatun fudud aw haqiilatun culus nuunu tawkiid ama khafiifa ha noqoto ama aqiila ha noqoto waa inaysan ficilka la xariirsan marka dama lagu rafcina yukriju qowlkaas wuxuu bixinaa wa qowlunaa qowlkeennu yukriju wuxuu bixinaa alficl اmudaarica ficilka mudaarica ficilka mudaaricahu meesha ka saara alladii ficilka itasalat bihi ay la xiriirsatay ixda nuunayni labada nuun midkood labadii nuun nuunu tawkiid khafiifa nuunu tawkiid faqiila labadaas nuun mid ka midu ficilkay la xiriirsato mabniyu noqdaa dama laguma rafciyo naxwu qawlihi tacaala waa ilaahay qowlkiisa oo kale layusjananna ay tidhi wallaahi waa la xiraa oo la xiraa oo la xiraa xabsiyaa la dhigaa nabi yuusuf walayakuunan wuxuuna ka mid noqonayaa oo ka mid noqonaa min asaakiriina kuwa ihaanaysan oo daliiliinta ay tidhi layusjananna fiiri waa ficil mudaaric oo muqayaw siiqaa ama se mabniyu lilmajhuuli naayun aacil aadana aacil qaadama marka iraabtiisa fiirsahe layuskanana allaamu waaqicatu fii jawaabi fii jawaabi qasamin muqadarin jawaabu qasam ayuu ku jira qasamkaasuna waa muqadaro meeshuu ku jiraaho layuskanana wallaahi wy wallaahi layuskanana marka wallaahidaas xadfan jawaabkeedii way yuskananada yuskanana waa jawaab dhaar oo meesha ka xadfan aa laga jawaaba dhaartaas marka wallaahi wa wallaahi layusanano marka laamta waxaan leenaha allaamu waaqicatun waxay dhacday fii jawaabi qasamin muqadarin dhaar oo meesha ku qadaran jawaabkeedii marka dhaartii maxay noqotay wallaahi jawaabkiina layusanano waxaad kaloo dhigi kartaa allaamu muwadicatun lilqasam iskaba soo gaabi muwadiatu waay usii waxay u gogol dhigaydaa lilqasami dhaartay u gogol dhigi gogoshay u xaare waa u gogol xaar layusjanina alla muwaaqicat fii jawaabi qasamin muqadarin yusjanina ficlu mudaaric muqayaru siiqa dhe marka ficlu mudaaric muqayaru siiqa mabniyu lilmajhuul waa isku mid muqayaru siiqa inaad tidhaahdo iyo inaad tidhah mabniyu lilmajhuul labadaas waa isku mid labadaas waa isku mid inaad tidhah mabniyu lilmajhuul iyo inaad tira mqayr si waa isku mid waxaa tira yuuskanana ficilmudaaric mqayr siiqa mabniyu calى اfatxi marba nuunu tawkiid haday la xariirsato ficilka mudaaric ama nuuntaasu ha noqoto haqiila ama ha noqoto khafiifa waa isku mid fatxa lagu bineeyo ficil mudaaric oo nuun tawkiid la xiriirsatay waa mabni mucrab maaha maxaa lagu bineeyaa at waxaad tidhahdaa marka yuuskanana ficilmudaaric mqayr siiqa mabniyun calى اfatxi alfatxi khalaas laa maxala min alraab mabniyun cala alfatxi laakiin dhamaystir mabniyun cala alfatxi liitisaalihi binuuni tawkiidi haqiila liitisaalihi la xariirsiga uu la xariirsaya daraaddeed waxaa weeyaan binuuni tawkiidi haqiila wa nuunu tawkiidi mabniyun cala alfatxi laa maxala min alraab wa nuunu tawkiidi xarfun mabniy calى اfatxi laa maxal la min اcraab naaib faacilkia la iska rabaa wa naaibulfaacili aad leeda ficilkan aacil aadama naaibu aacilu aadana wa naaibu aacil damiiru mustatiru jawaazan weligaa wujuba isku dhihin ficil siisa ya lagu bilowdo ficilkan sooma jeedi jawaaz dhe wa naaibu aacili damiiru mustatiru jawaazan taqdiiruhu huwa yacuudu calaa yuusuf yuusuf nabiyu ah yuusuf u laabana wa naaibu aacili damiiru mustatiru jawaazan taqdiiruhu huwa yacuudu calaa yuusuf halkaasuu xeli waxaan leenaha والجuملة من الفعل ونaaئب الفاaعل lاa محل لha من الإعراب لأنها جawاaب qasم وla يكuنa a ku hortay alwaaw xرف caطin allaamu waaqicaة في jawaabi qasmin مqadrin تqdiru والlah intii marsi waa la mid haye yakuna yakuna ficl mudaaric kanu waxa weeyaan waa ficil mudaaric muqayaru siiqa maaha waa musami ficilka hadduu faacil qaadaan musama leha haddii uu naay faacil qaadana majhuula leha ama muqayaru siiqa leha kanu waa ficil caadi aho faacil qaadana marka waxaad tidhaahdaa allaamu allaamu waaqicatun fii jawaabi qasamin muqadarin taqdiiru wallah mabniyu cala alfathi laa maxala mxrab yakuunu ficlu mudaaric mabniyun cala alfathi maxaa fadxada loogu binaynaa mabni cal fatxi liitisaalihi binuuni tawkiidi اkhafiifa binuuni hawa nuuntu meeshama taale hadde wadhe binuuni tawkiidi khafiifati munqalibati alifan liajli waqf nuun tawkiidii khafiifadaa haddii lagu joogsado alifaa loo bedelaa lanasfacan lanasfacan il alifaa loo bedela marka lagu joogsado marka waqafka lagu joogsadaa wuxuu keenay in alif loo bedelo walaa yakuunan alifaa loo bedela marka waxaa tidhaahdaa litisaalihi binuuni tawkiidi اkhafiifati اlmunqalibati alifa liأjli اwqf wa nuunu tawkiidi alkhafiifa almunqalibati alifan liأjli اwqfi mabniyin calى sukuni laa maxal lahu min اlcraab waay haddee walaa yakuuna waa qaacidadeedi hayloobi kaana naaqisahay ka timi waxaad tidhaahdaa wa huwa mutasarifun min kaana naaqisati latii tarfacu اlisma wa tansibu اlkhabara isimkeediiya lagaa rabaa wasmu yakunu walan yakuna soo maaha wasmu yakunu damiiru mustatirun jawaasan sawyaguma bilanficilka iska fiir wasmu yakunu damiiru mustatirun jawaasan taqdiiruhu huwa yacuudu calaa yuusuf waay waxaa kuu haray marka hadda waasina isimkiiye xaa u haray kaana kabara u haray kabara u haray kabarkiyaana laka rabaa kabarkiyaana laka rabaa walaa yakuna nuunta nuunta nuunu tawkiidkeena eh. nuunu tawkiida meesha ku jirta sooma jeedid nuunta nuunu tawkiidka ah ayadu waa xaraf mabniin cala sukun la maxalla min araab waaye waana sheegnay min asaakiriina min xarfu jari mabniy calى الsukuni waxurika takhalusan min iltiqaa saakinayn wa kaanat اxarakatu fatxatan lnaha akafu arakaat xarakaadkay u fududa lnaha akafu اxarakaat الsaakiriina sm majruur bmin وcalaamaةu jarihi alyaa niyaabatan can اlkasra لأnnahu jamcu mudakri saalim mana fi xarfin an xaraka wa nuunu ciwadun can الtanwiini fi ismi اmfradi saas uma raabaan umalayna xulalku isagu ka intaas haddee kuma filna aawa qabarkii yakuun khabarana laka raba jaar majruurkiina ma anaan tacalujin ina qabarkii la baadi gooba aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bkhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainan kaainan aad leedahay kaainan aad leedahay jumlada walaa yakuuna waxaad leedahay waljumlatu min yakuunu wasmihaa wa khabarihaa laa maxala lah min alicraab liannaha macduufatun calaa jumlati jawaab اlqasr markaa wax badan hadda qaacido inay ku taala rabaa oo aad tidhaahdo waxyaalahan ogahay waxaa ka mida jumladii jawaabulqasr noqotaa macalka icraab kumale intaas hadda waa inaad ka fahamtaa qaacido waa inay kuu tahay jumlo kasta oo jawaabulqasam noqotaa maxalka ecraab kumaali jumlooyinku afar iyo toban saad wadda waxaa rabaa adoo afar iyo tobankiiba hayan adag laakiin tii ku soo martay inaysan kaa lubin alabo ah, maxaa ka mid ah afar iyo tobankaas jumladii jawaabulqasam noqota jumladaas maxaan ogaanay maxalka ecraab kumale jumladii jawaabulqasam noqotaa maxalka ecraab kumale waa qaacido inay taa lagaa raba waay wاlficlu ficilka xiina idin xiina iditasalat bihi ixda nuunayn mar haddii labadii nuun mid ka midu la xidhiirsato ficilka mabniyon cala alfatxi fatxa lagu bineeyo ficilka marba haddii labadii nuun mid ka midu la xidhiirsato mabniyon cala alfatxi fatxa lagu bineeya wa qowlunaa qowlkeenna aan nidhi walaa nuunu niswatin wayna nuunu niswa la xidhiirsan yukriju qowlkaas wuxuu bixinaa meesha ka saaraa alficla ficilka ficilka almudaarica mudaarica ah aladii ficilka itasalat bihi ay la xidhiirsatay murmis kaasaa baxayo kaas damba laguma rafciyo wa qowlunaa hadalkayagii aan nidhi walaa murnis waynaysa la xidhiirsan yukhriju qowlkeennaas wuxuu bixinaa oo ka saara meesha alficl almudaarica ficilka mudaarica aladii ah. ficilka itasalat bihi ay la xidhiirsatay murniswa wadalika mithaalki naxwi qowlihi subxaanahu wa tacaala wlwaalidaatu hooyooyinkii wax dhaleen yurdicna awlaaddooda iyagaa nuujinayaan yurdicna ha nuujiyeen aa laga rabaa macnaha waa khabaaru bimacnaa dalab a la yidhaahdaa laakiin baabkeed ma joognin baab usuul fiqiga looga hadlaa iyo abwaab kale wlwaalidaatu hooyooyinkii wax dhaleen yurdicna ha nuujiyeen waxaa la yidhahdaa khabariyatu lafda maladiyaة macnan a la yidhaahdaa waa baab kale baab naxwo maaha waayah wlwaalidaatu waxaa tidhaha alwaaw bxasabi maa qablahaa alwaaw bxasabi maa qablaha iska dhig ila qur-aankii ka horreeyaya loo fiirinahay qur-aanki ka horreeya loo fiirina marka waxaa tidhahda alwaaw bxasabi maa qablahaa alwaalidaatu waa jamcu musaalim oo mubtada noqday jamcu musaalim maxaan ku rafcayna dmo alwaalidaat mbtada marfuuc bاbtida وacalaamaةu rafcihi damtu daahiraة fii akhirihi yurdina yurdic ficlu mudaarc mabniyu calى sukuuni litisaalihi binuuni nisw saasaan leahay wa nuunu niswa haddee nuunu tawkiid maahna ogow nuunu niswo waay maaha nuunu tawkiid marka maxaa leedahay labadooda furuuqa udhaxayda furuuqa udhaxayda waa kala duwanhi nuunu tawkiid iyo nuunu niswa marka waxaad leedahay wa nuunu niswa damiirun muttasilun mabniyun cala alfatxi fii maxali rafci ah. wa nuunu niswa damiirun muttasilun mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin faacil waa faacilkii dhammaan ah, nuunu tawkiid waa maxay waa xaraf nuunu niswana nuunu niswada waa la fiiriyaa weligaa nuunu niswadu markuu ficilka la xidhiidsado waa isim markuu ficilka la xidhiido asanta u ka horreynin waa isim labadaas shardi hadduu isla helo nuunu niswa ficilu la xidhiidha ta'na kama horreyn khalaas waxaa leedahay waa isim laakiin nuunu tawkiid weligeed waa xaraf tan kaleetana nuunu niswa ficilka markay la xidhiidsato mudaarica maxaa lagu bineeyaa sukuun markay nuunu tawkiid la xiriirsato fadx labadaasaad ku kala duwan nuunu tawkiid weligeed waa xaraf ficilka mudaarica markay la xiriirsataan maxaa lagu bineeyaa fadxo nuunu niswa markay ficilka la xiriirsato asiicanta u ka horreey waa ism weliba mudaaric markay la xiriirsato wax kale ma baahan markay ficilka mudaarica la xiriirsato waa ismba soo ma jeedi waa ism maxaana lagu bineeya ficilka la xiriirsato sukuun marka nuunu niswadana sidaas aa leeda waxaa leeda waa nuunu niswa damiirun muttaصilun mabniyun calى اfatxi fii maxali rafcin faacil aad leeda faacil markaasaa waxaa lagaa rabaa mubtadiya qadarkaa suga mubtadiya qadarkaa suga hadda qofkan isagu darsiga dhegaysay waxaa la rabaa sheekada inuu ka daayo ardadii dhegaysa leh ila ardadii say waxu dhegaysa hadaad u sheekayo allahuma mustacaan waay marka maxaa leedahay waljumlatu min alficli oo yurdic ah wاlfaacili oo nuunta ah fii maxali rafcin khabaru mubtadai halkaas maxaan ogaanay qaacido kale jumladii khabar noqotaa oo khabar dhacdaa maxalka exraabay ku leeda waxay ka mid tahay jumlooyinka maxalka exraabka kule jumladu marba hadday khabar noqoto maxaan ogaanay waxay ku tirsan tahay jumlooyinka maxalka exraabka kule wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin khabaru mubtada raabidkana wاraabidu baynahumaa faacilu yurdic waa faacilka waa nuunta nuuntaasaa raabita ayadaa isku xirayda ayadaa alwaalidaadta u laabanaya walficlu ficilka xiina idin xiina iditasalat bihi nuuru niswa intaasaa meesha ka maqan intaasay bedel ka tahay waa tanwiintu walficlu ficilka xiina idin xiina id itaصalat bihi nuunu niswa marka ay nuunu niswa la xidhiidsato mabniyun calى sukuuni sukuun aa lagu binayna sukuun aa lagu binayna والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد